أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka sagaal iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الشhaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa maxamedi wacalaa aali maxamed waxaynu kusoo soo jirnay qeybtii ku saabsanayd atashahud alawal iyo fadhiga loo fadhiisanaayo halkaas ayaynu kusoo jirnay sheikhu wuxuu yihi wa amara bihi waa amray nebigu sala allahu aleyh wasalam tashahudka ama atixiyaadkaa dhexe almusia salaatahu kii xumeeyey salaaddiisii ayuu amray fa faqaala lahu wuxuu ku yidhi faidaa jalasta markaad fadhiisato fii wasati salaati salaada bartankeeda aada fadhiisato fatma'ina ama fatma'ini yani markaa xasil labada wajiga banaan waftarish fakhidaka alyusra waftarish goglo fakhidaka bawdadaada goglo alyusraa bidixaysa bimacnaa waxaa loo jeedaa adinka bidix goglo oo markaa dabeedna markaa eh, adinkaa bidix ku fadhiso uma tashahad dabeedna ashahaado bimacnaa ataxiyaadsaa loo jeedaa min baabi itlaaq ljuz'i wa iraadat lkul xadiidkana abu daawuud iyo bayhaqi baa soo wariyey bisanad jayid culamo kalena waa taxsiiniyeen oo waxay dhahen xadisku waa xasan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa atixiyaadka dhexe inaanu sunno ahayn ee waajib yahay waayo culammadu waa kuwa tilmaamay shay kasta oo lagu sheegay xadiidka ninka salaadiisii xumeeyey nebigu u sheegay oo yidhi sidaa waa inaad samaysaa waxay culammadu ka qaataan inay waajib tahay culamada odhanaysa atixiyaadka dhexe waa sunne sida shaaficiyadoo kale waxay u cuskanayaan haddii laga tago oo sahwi looga tago sujuudu sahwi baa kabays hadday waajib ahaan lahaydna sujuudu sahwi ma kabteen ee lala yimaaday noqon lahayd yani xujada ay daliishanayaan waa taas culamada ku tagtay waajibnimada waxay leeyihin wujuubku wuxuu u qaybsamaa wujuubu ruknin iyo wujuub taa ka sokeeya wujuub rukni ahaan ah oo waajibnimadiisii rukninimo weheliso la-aantii aan salaaddu asaxaynin ee maatinka lala yimaado ay lagama maarmaan tahay sujuud saawina aanu kabayn waxay leeyihiin ashyaada aan rukniga ahayn haddii la ilaawo sujuud saawiga waa kabays marka hore qaacidadaasayna sallimaynin shaygu hadduu waajib yahay sujuudu sahwi ma kabteen qaacidadaa ma sallimayaan waxay leeyihiin sunnada mu'akadada ama sunnaha iyo waajibka aan rukniga ahayn labadaba sujuudu sahwigu waa kabayaa bay yidhahdeen haddii looga tago yacni sahwi looga tago nabiguna sala allahu alayh wasalam ogaan marnaba ugama tegin ataxiyaadkaa dhexe inuu ilaawo mooyaane mar kale kama tegin markuu ilaawona sujuud saawi ula iman jiraan ninkii sanadiisa xumeeyey maadaama xadiiskiisii ay ku soo aroortay waxaa laga qaadanayaa in kaa dhexe waajib yahay ha yeeshee haddii la ilaawo sujuudu sahwiga waa lagu kabayaa xadiiskana waxaan filayaa sanadkiisa waxaa ku jiray maxamed ibnu isxaaq ayaa ku jiray maxamed ibn isxaaqna xadiidka uu soo wariyo haddaanu cancanayn ee uu samaac tasriixiyo cillo kale haddaanu lahayn waa la taxsiiniyaa sida muqararka ka ah culamada agtooda wa qala abu hurayrata radia allahu canh wuxuu yidhi abu hurayra ilaa raalliha ka noqdee nahaani khaliili can iqcaayinka iqcaayi lkalb wuxuu iga reebay khaliilii kan khaliilka ka dhigtay aadka aan u jeclaa can iqcaynka iqcaayi lkalb yacni fadhi fadhiga eyga la mid a bimacnaa in barida dhulka la dhigto jilbahana la taago sare loo taago gacmahana dhulka la dhigo iqcaaga manhigii waa caynkaas waxaa soo wariyey tayaalasi iyo imaam axmed iyo ibn abi shayba waliqcaagu qaala abu cubaydata wakayruh huwa an yulziqa arajulu alyatayhi biاlardi iqcaagu waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa inuu ku dhajiyo ninku labadiisa sal arlada ku dhajiyo yansiba saaqayhi labadiisa dhudhuna addimadana uu taago wa yadaca yadayhi bilardi labada gacmoodna uu dhulka dhigo kama yuqci lkalbu siduu eyguba iqcaagaa u sameeyo o u fadhiisto sheekuna wuxuu yihi iqcaagaasi ma aha kii sunnada ahaa waa ka duwan yahay marka sunnadii wuxuu ahaa fadhiga labada sujuudood udhexeeya ayaa labada cirbood lagu fadhiisanayay kaasi wuxuu ahaa isagu sunne aynu soo aragnay wa fii xadiidin aakhara xadiid kale waxaa ku sugnaa kaana yanhaa can cuqbati shayطaan nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebi jiray cuqbatu shayطaankuu reebi jiray cuqbatu shayaankana waxaa loo jeedaa iqcaagaa loo jeedaa sida eyg u fadhiisto in loo fadhiisto ayaa laga tilmaamaya kaasaa cuqbatu shayطaan lagu magacaabay xadiidkana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa qacada fi tashahudi markuu fadhiisto ataxiyaadka markuu u fadhiisto wadaca kafahu lyumna wadaca mid dhiga buu ahaa kafahu yacni cukurkiisa ayuu dhigi jiray alyumna midigeeyo midigta xiga calaa fakidihi bawdadiisuu saari jiray wa fii riwaayatin rukbatihi ay calaa rukbatihi ruuggiisa ayuu saari jiray alyumnaa midigeeyo midigta xiga wa wadaca kafahu lyusra calaa fakidih wa wadaca wuxuu dhigi jiray kafahu lyusraa cukurkiisa bidixna wuxuu saari jiray bimacnaa gacantiisa intaa hore ee jalaqsatayda ka horeysa intaasaa kaf la yidhahdaa kafkiisa wuxuu saari jiray alyusraa bidix calaa fakidihi lyusra bawdadiisa bidix buu saari jiray wa fii riwaayatin cala rukbatihi lyusra riwaayo kalena waxay sheegaysaa ruuggiisa bidix buu saari jiray baasituhaa calayh waa fidin jiray gacanta markaa bidix ama cukurkaa bidix baasituhaa calayha wuxuu ku fidin jiray yacni markaa ruuggiisa bidix ama bawdadiisa bidix buu ku fidin jiray xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey abu cawaanuna mustakhrajkiisu kusoo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam yadacu mid dhiga xadda mirfaqihi alayman suxulkiisa midig dacalkiisa wuxuu saari jiray calaa fakidihi alyumnaa bawdadiisa midig buu saari jiray mirfaqa ama marfiqu waa suxulka weyi marka suxulka dacalkiisa wuxuu saari jiray bawdada midig buu saari jiray bimacnaa gacantuu hore u marin jira ay noqonaysaa macnuhu si ay gacantu ufuusho yacni rugaga ay ufuusho dabeedna suxulku bawdada halkiisa dambe uu qabsado fakid waxaa ku bannaan afar luqo fakid iyo fakdi oo kha'da la reebo fa'dana la kordhigo iyo fikdi oo fa'da la hoos dhigo kha'dana la reebo iyo in labadaba la isla hoos dhigo fikid la yidhaahdo fikidihi oo fa'd iyo kha'da labadaba la kasriyo arbacu luqaat afar luqaa ku banaan wanaha waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam rajulan nin ayuu ka reebay wa huwa jaalisun isagoo ninkaasi fadhiya oo muctamidun cuskaday calaa yadihi alyusra gacantiisa bidix cuskaday fi salaati salaada gudaheeda ayuu gacanta bidix cuskaday oo gacanta bidix ku tiirsaday fa qaala wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam inahaa salaatu lyahuud yacni qaabkan aada u tukanaysaa waa salaadii yuhuudda waa siday yuhuudda u tukadaan xadiidkana bayhaqi iyo xaakim ayaa soo wariyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa laa tajlis haakada ha u fadhiisanin saas oo kale inamaa haadihi jilsat aladiina yucadabuun wax kaleba maahee tani jilsatu aladiina yucadabuuna kuwa la cadaabaayo qaab fadhigooda weeyi jilsa waa ismu hay-a ah. waa qaabka ay u fadhiistaan kuwa la cadaabayo xadiiskana imaam axmed iyo abu dawuud baa soo wariyey bisnad jayid wa fii xadiisin aakhara waxaa ku sugnaa xadiis kale hiya qicdat lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday qaab fadhigooda weeyi waa qaabkay u fadhiistaan kuwa loo cadhoodayna waxaa loo jeedaa yuhuudda ayaa loo jeedaa xadiiskana cabdurazaaq ayaa musanafkiisa ku soo wariyay cabdulxaq ilishbiilina waa saxiixiyey siduu sheekhu baa ka soo naqlinaya almuhim atixiyaadka dhexe marka la atixiyaadsanayo waa in iftiraash loo fadhiistaa gacanta midigna waxaa la saarayaa bawdada midig baa la saaraya ama ruugga midig baa la saaraya iyadoo gacantii lagu sameeyey qabdi sida axaadiis kale ay caddaynayso oo yacni faraha lasoo laabay oo bimacnaa suulka iyo farta dhexana sidii marka waxa weeye giraan oo kale laga dhigay sidii goobo giraan oo kale ah ayaa farta dhexe iyo suulkana laga dhigayaa siay noogu iman doonta atixyaadka dambe labada farood ee faryarada iyo farta ku xigtana waa la laabayaa farta waxa weeye musabixada ama sabaabada yacni iyadana waa la taagaya murdisada ta la yidhaahdo waa la taagaya marka qaabka noocaas ayaa la samaynaya sida atixiyaadka kaleba la odhanayo gacanta iyadana la odhanayo gacanta bidixna waxa weye waa la fidinaya iyada iyadoo fidsan oo aan laabnayn ayaa bawdada bidix ama ruugga bidix la saaraya waxaa la diidayaa in gacanta bidix dhulka la dhigto oo ruuxu cuskado taas iyada ah xadiisku wuxuu sheegayaa inay tahay sida yuhuudda u tukadaan in la khilaafaa layna amrayaa in la waafaqana waa laynaga reebayey wakhtiyada kalema la diidayaa gacanta bidix in la cuskado oo lagu tiirsado oo aan salaad lagu jirin mise lama diidaayo taas culamadu way isku khilaafaan waayo axaadiista qaarkood kuma gaar yeelayso salaad ee in la yidhi waa fadhiga yahuudda oo sidaa loo reebay ayaa axaadiista qaarkood sheegaysa axaadiista qaarna salaaddii bay sheegaysa culamada qaarkood waxay dhahen waa la isku qaydayaa saas aawadeed ta mamnuuci waxay tahay salaada gudaheeda in gacanta bidix dhulka la dhigto oo la cuskado oo yuxmal mutlaqu cala lmuqayad bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen waa laba xukum oo mid walba siisa markaa uu jiro oo fadhiga caynkana waa la diidayaa salaada gudaheedana waa la diidaya axwadkuna waa in mar walba laga dheeraado aan marnaba gacanta bidix ruuxa aanu ku tiirsan aanu dhulka dhigan laakiin gacanta midig hadduu ku tiirsado iyadu waxa weeye dhib ma leh laa ishkaal salaada gudaheeda hadduu sameeyo dee waxa weeye sunnadii fadhiga ay khilaafsan tahay lakin dee nahyi gaari kuma sugna lakin waa mukhaalafa lisunna lakin waktigaan salaada lagu jirin gacanta midig in la cuskado oo dhulka la dhigto iyadu markaa dhib ma leh taxriiku lisbaci fi tashahud farta in la dhaqdhaqaajiyo ataxiyaadka gudihiisa ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya isbacna sagaal luqaa ku banaan hamzada saddex xarakaa ku banaan ba'dana saddex xarakaa ku banaan marka halaata fi halaata waa tisca wa hamza unmulatin hallit wa haalisahu atiscu fi usbuucin wakhtim biusbuuci wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu aleyh wasalam yabsutu mid fidiya buu ahaa kafahu yacni kafkiisa ayuu fidin jiray alyusraa bidix calaa rukbatihi lyusraa ruuggiisa bidix korkiisa ayuu ku fidin jiray wa yaqbidu wuxuu qaban jiray asaabica kafihi alyumna kafkiisa midig farihiisana waa qaban jiray yacni waa laabi jiray kullaha farahaas oo dhan waa laabi jiray wa yushiiru wuxuu ku tilmaami jiray biisbacihi fartiisa ayuu tilmaami jiray bimacnaa taagi jiray allatii fartaasoo tali libhaama suulka ku xigta ila alqiblati xagga qiblada ayuu u taagi jiray u ku tilmaami jiray wa wayarmi wuxuu ku tuuri jiray bibasarihi araggiisana ilayha fartaa intii ka ahaatuu ku tuuri jirayoo u eegi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey abu cawaana iyo ibnu khusaymana waa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu aleyh wasalam idaa ashaara biisbacihi markuu taago tilmaamo fartiisa wadaca mid dhiga buu ahaa ibhaamahu suulkiisa wuxuu saari jiray calaa isbacihi alwustaa fartiisa fardhexaadka ah ayuu saari jiray wa taaratan marna kaana yuxalliqu bihimaa xalqatan marna wuxuu ka dhigi jiray sidii giraan oo kale oo suulka iyo fardhexadaas wuxuu markaa ka dhigi jiray garaan oo kaleu ka dhigi jiray xadiiska hore ee sheegaya in suulka fardhexada uu saari jiray muslim baa saxiixa kusoo wariyey abu cawaanna mustakhrajkiisa kusoo wariyey xadiiska dambe oo sheegaya kana yuxalliqu bihima xalqatan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa-i ibnu jaarud iyo ibnu khusayme ayaa soo wariyey ibnu xibbaan marka taxliiqu waa in marka suulki iyo far fardhaxadii sidii goobo ama giraan oo kale laga dhigo xalqadu waa giraan taasna waxay noqonaysaa suulka caaradiisa in la saaro yacni xubinta koowaad ee fardhaxada ama fardhaxada caaradeeda culamada qaar qaarba mid bay ka cabireen in la saaro dabeedna sidaa giraanta looga dhigo oo sidaa la yidhaahdo ama sidaa la yidhahdo wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam yarfacu mid sare u qaado isbacahu ama usbucahu fartiisuu sare u qaadi jiray oo sare u taagi jiray yuxarikuhaa xaaluu dhaqdhaqaajinayo ayuu sare u qaadi jiray wuxuu dhaqdhaqaajinaya yadcuu biha xaaluu ku ducaysanayo ayuu sare u qaadi jiray oo sare u taagi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo ibnu jaruud iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey jamac culamada ka midina waa saxiixiyeen oo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo ibnu muraqin iyo nawawi oo kaloo ka soo naqliyey asheikhu lalbani in xaafid ibnu xajar iyo alcallaamatu ibnu lqayim labaduba inay saxiixiyeenna waa soo naqliyey oo silsila saxiixa ayuu sheikhu ku soo raraya nawowi wuxuu ku saxiixinayaa kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu odhanayaa rawahu lbayhaqiyu biisnaadin saxiix xadiiska bayhaqi baa soo wariyey sanad saxiixaanu kusoo wariyey ibnu xibaan iyo ibnu mulaqinna sheekh waa inoo sheegay inay saxiixiyeen ibnu khusayma kitaabkiisa saxiix saxiixuu kusoo wariyey laakiin ishaaro ayuu yala tilmaamay in riwaayadan oo keliya ku timi taxriigu marka bacdi waxay u fahmeen inay tahay inuu shuduud ishaarayo u tilmaamayo bacdina taa uma fahmin sheekh albani kama fahmin cibaaradaas markuu leeyahy axaadiista dhammaantood saasi kuma soo aroorin xadiiskaasun mooyaane halkaa xadiis qura xadiiskaasoo keliya ayuunbaa la gaara zaa'idatu bnu qudaama baa keligiisaa usoo wariyey saas aawadeed culamada saxiixisay markuu sheegaayey silsilatu saxiixa waxa uu ku darayaa sheekh albani ibnu khusayma ayuu ku daraya waxaa jira bacdu almucaasiriin oo riwaayadan taxriiga yidhi waxa weeye waa shaaddo oo ma asixin bacdu almucaasiriin oo sidaas iyadaa yidhi baa jira waxaana ka mid a bacdiga sidaa yidhi ashaykh muqbil ibnu haadi alwaadici raximahu llah waxa uu ku tegey ziyaadadan yuxarikuhaa inay shaaddo tahay ayna asixin ardaydiisa ardayga ka midna waxa uu ka qoray risaalo uu ku nuxnuxsanayo in ziyaadada taxriigu inay shaado tahay oo aynay asixin waayo raawiga soo wariyey oo casim ibnu kulayb ka warinayaa wuxuu kala gaar noqday ruwaad badan oo siqaad ah toban raawi in ka badan buu kala gaar noqday ziyaadada marka risaaladaas axaadiista ishaarada sheegaysa iyo tilmaanta ayuu aada u soo arooriyey oo masaadirteedina u nisbeeyey waxaanu ku nuxnuxsaday ziyaadadaas inay shaado tahay sheekh albani laftiisna waa ka jawaabay oo si mufasala ugama jawaabin laakiin si mujmala oo kooban ayuu kaga jawaabay oo kitaabkiisa tamal mina fi tacliiq cala fiqi اsunna iyo kitaabkiisa silsilatu saxiixa labadaba waa kaga jawaabay khulaasada hadalkiisuna sheikhu waxau udhacayaa ziyaadadani ma aha ziyaado munaafiye ah oo sida muqararka ku ah cilmu musطalax اlxadiis ziyaadada waxaa loo kala qaadaa ziyaada munaafiya iyo ziyaada hayru munaafiya ziyaado ka hor imanaysa waxa lagu ziyaadiyey oo khilaafaysa iyo ziyaado waxaan masiidu calayhiga lagu sheegin oo lagaga hadlin nafyan wa ihbaatan lagu kordhinayo o lagu darayo xaafid ibn xajar casqalaanina kitaabkiisa nuzhat nadar sharxu nuqbat lfikr masalada caynkaasa markuu ka hadlaayo ziyaadada ku saabsan aziyaadatu min asiqa waxa uu tilmaamaya markay shaado noqonaysa markayna noqonayn waxaa loo eegayaa daabitka ah munaafiye ma tahay mise maaha hadday ziyaadadaasi siqaada kale siday usoo wariyeen ay ka hor imanayso khilaafayso xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa tarjiix baa arrinku noqonayaa sidaas aawadeed shaadday bay noqonaysaa waayo siqaada kale waa ka arjaxsan yihin laakiin ziyaadadu haddii ragga kale siqaadii siday usoo wariyeen aynay ka hor imanayn arrin maskuutu canhuyoo laga aamusay oo ruwaadda kale aynay u tacarudin oo dheeraad oo kale ay she uu sheego kan ziyaadinayaa hadduu siqa yahay waa in la aqbalaa qaacidada saas yadaa u dhigay culamo badanna waa siday ay markaas sameeyaan oo nahjiga ay ka maraan zawaa-idda waa inay daabidka eegaan marka almuhim ruwaadda kale yaynay sheegin yuxarikuhaa laakiin khilaafkeedana may sheegin tanna uma tacarudin nafyan waa isbaatan marka shay maskuuto canhu iyagu aynay ka hadlin oo sheegin ayaa raawigani markaa ziyaadiyey raawigani nin siqaa buu ahaayoo siqanimadiisu ay badantay culamada qaar markay sheegayaan waxay ka cabiraan siqatun sabtun saas iyadaa bay ka cabiraan marka nin waxa weeye siqanimadiis iyo tasabutkiisu mid waliba badan tahay buu ahaa xadiis kama warrami jirin ba la yidhi xadiiskaa mo yani inuu dhowr goor maqlay mooyaane mar qura kuma sheegi jirin ba la marka tasabutkiisa iyo siqanimadiisu mid walba waa badnay ta kale ruwaadda ay sheegayaan leeyihiin waa khilaafay qaarkood wuxuu sheekh albani odhanayaa silsilata saxiixa xataa farta in la taagayaba may sheegin ruwaadda ay kusoo xashrinayaan ay leeyihiin yacni marka qudaama khilaafay umay tacarudin tacarudinba iska daa taxriige in farta la taagayo may sheegin laba raawi oo ka midi ah. marka sida taaba aan loogu cilaynayn baan tanna loogu cilaynayn xadiiska inay ikhtisaar ku sameeyeen baa ka muuqata marka culamo badanna waa saxiixiyeen oo xadiiska waa ku weeyey bala ahlucilmigii hore wax daciifiyey oo soo naq la soo naqliyey maanu arag yani macnaha uu tilmaamayaa sheikhu waa saas marka mucaasiriinta khilaafay tadciifkan xadiidka ku tegey a'imadii hore xadiidka saxiixiyey bay markaysaga khilaafeen saasuu tilmaamaya sheikhu sidaas ayuu tilmaamayaa marka ishaarada xadiidka sheegaya yushiiru waa tilmaami jiray iyo yarfacu usbucahu ama yushiiru ama yaquulu haakada ma waxay tilmaamaysaa ma dhaqdhaqaajin jirin jawaabtuma maya bu yidhi sheikhu waayo isma diidayaan inuu tilmaami jiray ama farta taagi jiray iyo inuu dhaqdhaqaaji jiray laba shay oo iska hor imanaya ma aha way kulmi karaan isagoo ishaarayo haddana dhaqdhaqaajin karaa marka mar hadday iswaafiqi karaan oo ay kulmi karaan in lagu cileeyo ma aha buu yidhi weliba dee culamada badan ee xadiiska markaa quweeyeyna waa mid markaa lagu heshanayo waa mid la weheshanayo weeyaan waxaa jira xadiis kalea soo arooray oo sheegaya kana laa yuxarikuha lakin riwaayo xadiiskan ka mida ma aha waa xadiis aakhar waa min xadiisi cabdullahi bni zubayr xadiiskana waa min xadiisi wail ibni xujr kale laba saxaabaa soo wariyey oo makrajka xadiisku waa kala duwan yihi bacd alculamaa waa dhacday xadiiska laftiisa inay saxiixiyaan sida nawawi oo kale labada xadiis ba isagu waa saxiixiyey dabeed waxay mareen bacdu lculamaa inay labada xadiis kulmiyaan culamada qaarkoodna way cilleeyeen xadiiska kale sheekhu alalbanina waxa uu ka mid yahay culamada cillaynaysa xadiiska kale kaana laa yuxarikuhaa sheegaya marka nawowi wuxuu ku kulmiyey siduu bayhaqiba ka soo naqliyey yuxarikuhaa waxaa loo jeedaa farta sare uqaadka uu sare u qaadayo oo waa nooc taxriiko taxriigiyaanu soo noqnoqone waa dhaqaajin fartii la dhaqaajinayo oo rafciga sare loo qaado iyo sare loo taagayaa lagu dhaqaajiyey yuxarikuhaa saasaanu ku xambaaraynaa ayaa bayhaqi yidhi nawowina ku raacay kaana laa yuxarikuhana waxaa loo jeedaa taxriigga ma sii wadi jirinoo dhaqdhaqaajinta ma celcelin jirin wejiga noocaasaa lagu xambaaraya laakiin calaa kulli xaal wejiga hadduu xadiidku asaxo waxaa ku sugan bucdi siduu ugu sugan yahay waxay tahay yuxarikuhaa waa ficil mudaaric oo lama odrhan xarakaha ee kaana yarfacu usbucahu yuxarikuha ama idaa rafaca usbucahu yuxarikuha yuxarikuha marka wuxuu noqonayaa markuu gacmihiisa sare u qaado wuxuu ahaa mid dhaqdhaqaajiya dhaqdhaqaajintaa dee inuu wadi jiraa ka muuqata sida daahirka mutabaadilka waa saas oo taxriigka inuu noqnoqonayo oo dhaqdhaqaajintaa u wadi jiray baa ka muuqata riwaayada yadcuu biha waana ku ducaysan jiray ducada atixiyaadka gudihiisa la ducaysanayaana dee waa aakhirka in la ducaysto marka atixiyaadka la dhammeeyo oo salliga nebiga sala allahu alay wasalam lala yimaado lagu salliyo markaa dabadeed baa dee ducaysanaya dee inuu taxriigii istimraarayey ayaa markaa taasna ay daahir ku tahay oo laga qaadanayo taasay daahir ku tahay sheekhu wuxuu yidhi walixadiidi taxriiki shaahidun fi bni cadiyin xadiiska taxriigga waxaa usugnaaday shaahid ku sugan alkamil ibni cadi ku sugan waqaala fii raawihi cuhmaan ibnu miqsam wuxuu ka yidhi daciifun yuktabu xadiisu marka kaasina waxa shaahid buu yahay riwaadan kale ee xadiidka la soo warisay qudaamo laftiisa waxay culamada qaarkood yidhaahdeen sida albani oo kale axaadiista riwaayadka qaarkood baa xagga macnaha ka waafaqaya lafdigayna ka waafaqin waafaqime siduu saxiixadaba sheekuu sheegay marka almuhim xadiidka cadamu taxriigka sheegayana sheikhu markaa hoosta ayuu ku sheegay inaanu asixin wa xadiisu anahu kana laa yuxariku laa yahbutu min qibali isnaadi waxaanu yidhi sheikhu waxaan ku caddeeyey daciifa abi dawuudka muxuu ujeeda ka mutawalka ah walaw habata fahuwa naafin hadduu sugnaan lahaana isagu waa naafiyo xukunka waa nafyinaya taxriiga wa xadiisu lbaabi muhbitun xadiiska baabkanna waa sugaya walmuhbitu muqadamun cala annaafi kama huwa macruufun cinda alculamaa muhbitki iyo naafigu markay iscaaridaanna muhbitkaa la hormariyaa sida macruufka ka ah culamada agtooda falaa xujata fiihi linufaati almuhim laba dariiq mid ahaan hadday labaduba asixi lahaayeen baa laga mari lahaa waa in la yidhahdo laba xaaladoo kala duwan baa lagu xambaaraya oo marna waa la taxriikinaya marna lama taxriikinaya waa la iska daynaya dariiqa labaad waa in la yidhaahdo yacni waxa weeye ka musbitkaa baa la qaadanaya ka musbitkaa baa la qaadanaya marka almuhim maadaama ruwaadda soo warisay ay yar tahay xadiiska taxriiga xadiiskii kale haddaanu asixin majaal loola kulmiya ma taalo laakiin ruwaadda soo warisay hadday marsaa u yar tahay waxay noqonaysaa shay qillo u dhici jiray waayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam aada bay ugu fiirsan jireen salaada nebiga sala allahu alay wasalam hadday tahay shay uu istimraaray ou daa'imay oo uu mar walba dhaqaajin jiray markuu atixiyaadsanayo saxaabadu waa soo naqlin lahaayeen oo waa'il ibnu xujr riwaayada laga soo wariyey keliya lama heleen saas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa in la yidhaahdo mararka qaarkood biqila ayuu u taxriikin jiray in saxa alxadiisu marar naadira ama marar aan badnayn ayuu taxriikin jiray haaliban nama taxriikin jirin taxriiggana looma jeedo xarako weyne xarako yar oo basiita a baa laga tilmaamaya culamada markaa ku tagtay in la taxriikinayo shaaficiyada lafteeduna waxay ka leeyihiin saddex weji usbac ma la taxriikinaya marka atixiyaadka ma la dhaqdhaqaajinaya farta mise lama dhaqdhaqaajinayo asxaabu wujuha shaaficiyadu way ku qaybsan yihiin badanka asxaabu wujuha shaaficiya waxay ku tageen inaan la taxriikinayn qayb ka midna waxay ku tageen waa la taxriikinaya hal sheikh oo asxaab wujuha shaaficiyada ka mida waa abu caliya isagu wuxuu yidhi waaba salaaddu waa ku furaysa laakiin culamada kale waa radiyeen saas aaweed imaamu nawowi saddex weji markuu sheego wuxuu odhanaya wejigaa ah waa ku buraysaa waa daciifa waa bail waa mid bail buu odhanaya qawlkaa waa baatil garaynaya marka asxaabu juha shaaficiyada badankooda ama jamaahiirtooda waxay ku tageen taxriig lama samaynaayo qayb xoogaayo ka midina waxay ku tageen waa la samaynayaa kutubta fiqiga shaaficiyana ku taala majmuuca sharxulmuadabka waa qoraya kutubta kale waaweyn ee shaaficiyaduna waa qorayaan kitaab kasta oo kutubta roon ka mid ah ee waaweyn ee fiqiga shaaficiya loo qoray mid kastay ku taallaa marka almuhim xadiisku marka inuu kolle shaadi yahay oo aanu asixin taas inooma caddaan alawlana waktiyada qaarkood in lagu camal falo taxriigga la sameeyo taxriigga la samaynayna waa taxriig yar oo basiita oo sahlan yani wey wa qawluhu yadcu biha qaala imam axaawiy wa fiihi daliilu cala anahu kana fi akhiri salaa hadalkiisu yihi yadcu biha waa ku ducaysanayey imaam axaawi wuxuu yihi waxaa ku sugan daliilku tusinaya in salaada aakhirkeeda ay tahay oo salaada aakhirkeeda uu taxriiggaa samaynayo qultu fafiihi daliilun calaa ana sunnata yadcu biha waxay u dhacaysaa ishaarada farta uu tilmaamaayo haadu waxay u noqonaysaa usbucan uu tilmaamayo ayuu ku ducaysan jiray taxaawina wuxuu tilmaamayaa fartaa taagisteedu inay daa'imayso ilaa akhirka salaada qultu fafiihi daliilun albani wuxuu yidhi waxaa ku sugan daliil kutusinaya calaa ana sunnata an yastamira fi lishaarati wa fi taxriikiha ila asalaam daliil ku tusinaya inay sunnadu tahay inuu daa'imo tilmaanta iyo dhaqaajinteeda inuu daa'imo farta uu dhaqaajinayo ilaa salaamta laga gaadho lianna adducaa qablahu waayo ducadu waxay ka horeysaa salaamta wahuwa madhabu malikin wahayrih waana madhabta maalik iyo hayrkeedba oo imaam malik waa qabaa in waxa weeye ilaa salaamta laga gaadho in la dhaqaajinayo ishaaraduna ay baaqi noqonayso وسئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة قال نعم شديدا taas waxay ku saabsan tahay xagga markaa ishaarada ama fartaagga ayay ku saabsantah qolyaha xanafiyada la yidhahdaa fartaa ma taagaan bale marka aad iyo aad bay u diidaan in farta la taago marka la atixiyaadsanayo aad iyo aad ayay markaa u diidaan una dhaleeceeyaan in saa la sameeyo waxayna taasi khilaafsantahay axaadiista nabiga sala allahu alay slam bale waxay ku sheegeen inay muxaram tahay bay qaarkood ku sheegeen qaarkood heerkaasay markaa gaadhsiiyeen inaynay bannaanayn oo xataa salaadii ay ku burayso salaaddii waxyeelayso sheekhuna kitaabkan kitaabka u asalka ah aslu sifati salaadka waa ku sheegaya aqwaasha xanafiyada qaarkoodna waa ku soo roraya oo inay qaarkood yidhaahdeen sida kaydani in la yidhaahdo oo xanafiyada ka mida iyo inuu yihi muxaramaadkay ka mid ayuu soo naqlinaya sheikuna waa radinaya cala kulli xaal waa jiraan bacdu alxanafiya oo markii dambe masalada ka noqday oo iyagu axaadiista qaatay oo yidhi ishaaradii waa la samaynayaa ama dhibi kuma sugna haddii la sameeyo itibaacuna saasuu ka ensanayey in qawlka markaa khilaafay xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam laga tago oo xadiidka nebiga la qaato oo la raaco waa sida marka waxa weyaan laazimka ah ee waajibka wey aimada dhammaantoodna sidaas ayay ku dardaarmeen waxay daliishan jireen xanafiyada qaarkood marka la yidhahdo maxaa u samayn weydeen in farta taagtaan marka ad taxiyaadsanaysaan waxay yidhaahdeen nebigaa yidhi sala allahu alayi wasalam uskunu fi salaa salaadda ku xasila ka dhaqaajinta farta la dhaqaajinayo la taagayaana hadda kama hadlayaan taxriiggii ee waxay ka hadlayaan taagista farta la taagayo waxay ka hor imanaysaa uskunuu fi salaa salaada ku xasila laakiin xadiiskaas waa xadiis caam ah hay-aadka iyo kayfiyadaha soo arooray mid ka hor imanaysa maaha marka sukuunkii la amrayay ma aha fartaha dhaqaajinina taas iyadaa ma noqoday sheekh albani maruu qaar la kulmay xanafiye ay shubhada ku soo arooriyeen wuxuu yidhi wuxuu ka dhiganya hadalkaagu adoo yidhaahdaa rukuuci maayo oo sujuudi maayo waayo nebigaa yidhi markaysaga uskunu fi salaa salaadda ku casila oo sujuudda iyo rukuucda iyo dee kayfiyaadkan lala imanayo sidaan uskunu fi salaa aynay u diidaynin in arkaantaa la sameeyo iyo kayfiyad kastoo soo aroortay in la sameeyo si aanu u diidayn uskunu fi salaa ayna uga hor imanayn ayaa farta taagista la taagayo marka atixiyaadkana aanu u diidayn wayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam lahiya ashaddu cala ashaytaani min alxadiid lahiya fartaa in la taagaa murdisada la yidhaahdo ama sabaabada la yidhaahdo ashaddu cala ashaytaani waa kaga darantay shaytaanka min alxadiidi birta waa kaga darantay yacni wuxuu ujeedaa asabaaba asabaaba waa maxay waa farta murdisada maxaa sabaaba loo yidhi marka waxa weeye cid la maagayo aa farta loogu dhaarto ah. fartaasaa loo ruxaa saasaa sabaaba marka waxa loogu magacaabay sabaaba waa maxay mina sabi baa laga keenay waa marka sabigu waa caytanka caytanka wey mm. marka fartaa la isugu dhaarto waa farta murdisade taagista la taagayaa waa kaga darantahay shaytaanka birta waa kaga darantay imaam axmed aa soo wariyey waayruh waxaanay kusoo wariyeen sanad xasana marka lahiya waxay u dhacaysaa farta taagista la taagayo laakiin taxriigga la dhaqdhaqaajinayo loogama jeedo dadka qaar waxay u ufahmeen lahiya ashaddu cala ashaytaan taxriigga la dhaqdhaqaajinayo ayaa shaytaanka kaga daran birta markaasay waxay is yidhaahdeen mar hadday shaytaanka saa kaga darantahay xoog u dhaqaaji hmm. aada ku dhigtid shaytaankii laakiin waxaa looga jeeday tilmaanta la tilmaamaya farta la taagaya ayaa looga jeeday saas aawadeed axaadiista qaarkood oo aan taxriigu ku soo aroorin ayay ku timi lahiya ashaddu cala ashaytaani min alxadiid wa kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam wa kaana waxay ahaayeen asxaabu nabiy sala allahu alay slam asxaabta nebigu ya'khudu bacduhum cala bacdin qaarkoodba qaarka kale qaar ku qabta bay ahaayeen yacni wuxuu ujeedaa alishaarata bilisbaci tilmaanta farta la tilmaamayo fi ducaai ducada gudaheeda la tilmaamayo yani fartaas yani in la tilmaamo way is-amri jireen way isku qaban jireen waxaa loo jeedaa way is-amri jireen oo in waxa weeye iskaga daydaan oo is-amraan ayay samayn jireen xadiiskana ibn abi shayba ayaa soo wariyay sheikuna wuxu uhi bisanad xasan wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yafcalu dalika fi tashahudayni jamiican wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yafcalu dalika mid sidaas sameeya buu ahaa oo taaga marka atixiyaadka fi tashahudayni labada atixiyaadba jamiican dhammaantood waa taagi jireen macanaa atixiyaadka dambe oo keliya ma taagi jirin atixiyaadka hore iyo atixiyaadka dhexe labada mid walba waa taagi jira nasaa iyo bayhaqi ba xadiidka soo wariyey sheikuna wuxu uhi bisanad saxiix wa ra'aa rajula yadcuu biisbacayhi wa ra'aa waa arkay nabigu sala allahu alay wasalam rajula nin buu arkay ninkaasoo yadcuu ku ducaysanaya biisbacayhi labadii ba ku ducaysanaya oo labada murdisaba taagay gacanta midig iyo gacanta bidix ayuu labada faroodba ee murdisooyinkaabuu taagay fa qaala markaasuu nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam axid axid keliye keliye wa ashaara wuxuu tilmaamay nabigu sala allahu alay wasalam bisabaabati sabaabada ayuu tilmaamay yacni farta murdisada ah ayuu markaa tilmaamay ama farta laysugu dhaarto waxaa soo wariyay ibn abi shayb iyo nasaa-i iyo xaakim ayaa soo wariyay xaakimna waa saxiixiyey marka farta la tilmaamayo la taagayo waxaa looga jeeda waa ishaara cala tawxiid tawxiidkii baa la tilmaamayaa ujeeddada markaa sida farta loo taagaya waa taas oo isagoo qofkii afki iyo qalbigiiba ka ashahaadanaya ayaa ficilkiisiina wax tawxiidkii ku tusinaya ayuu muujinaya oo ah fartuu taagayo kaanahu ficil ahaanna uu leeyahay ilahay waa waaxid halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk